بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كاني مئة حديث للحفظ براء بقول حديث waxaanu soo gaadhnay fadhigii toddobiyo tobnaad ama toban iyo toddobaad ayaan soo gaadhnay waxaanu ka bilaabi doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala darsigeenna xadiidka siddeetan iyo kow can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma can rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalama qaal laa ta'kuluu bishimaali fa ina ashayطaana ya'kulu bishimaal rawaahu muslim xadiidkani waxaa soo saaraya imaamu muslim min xadiidi jaabir bni cabdillaah radia allahu tacaala canhuma jaabir wuxuu leeyahay nabigeennu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam laa ta'kuluu bishimaali bidixda ha ku cunina fa ina ashaytaana shaytaanka ayaa ya'kulu bishimaali bidixda wax ku cuna adaab iyo akhlaaq iyo qudwa ku dayasho nabi moxamed lagaga daynayo sala allah alay wasalam xataa ayb waxba kama tegin qaabka wax loo cuno iyo qaabka wax loo cabo iyo gacanta wax lagu cunayo iyo gacanta wax lagu cabayo ayay shareecadeenu saytay u kala dhigdhigtay saa daraaddeed laa ta'kuluu bishimaal bidixda ha ku cunina hana ku cabina fa ina shaytaana ya'kulu bishimaal shayaanka ayaa bidixda waa ku cuna duruustii aanu soo dhaafnay darsi ka mid ah ayaanu ku sharxnay oo aanu nidhi iska daa caruurta yaryar eh waalidkii weynaabaad arkaysaa asagoo bidixda ku cunaya ku cabaya idan ilmuhu sidee ayuu tarbiyadan u qaadanaya markuu iskuulka iyo gaalada la joogo waxaan bidixda ahayn maba ku cunaan waayo riwaayo kalaa tilmaamaysa shaydaanka iyo gaalada bidixda ku cuna waaba caado u fiirsada bidixday ku cunaan muslimkuna midigtuu ku cunaa oo ku cabaa ka waran ilmihii markuu iskuulka ka imaado hadduu aabbihii hooyadiina arka ayagoo bidixdan cuntada ku cunay xadiidka siddeetan iyo labaad can jaabir walidaalika baa nabigeena sal ll ly wiilkii ula dardaarmoo yidhi wiilyow midigta ku cun uu ku yidhi wiilyow hee midigta ku cun xadiidka siddeetan iyo labaad can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama qaal man laqiya allaha laa yushriku bihi shay'a dakhala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shay-an dakhala annaar rawaahu muslim xadiidkan imaamu muslim baa soo saaraya min xadiidi jaabir bni cabdillaah radia allahu tacaala canh jaabir wuxuu leeyahay nabi muxamed wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam man laqiya allah qofka ilaahay la kulma maalinta qiyaamo wey man laqiya allaha qofka alla la kulma laa yushriku bihi shay-a asagoon ilaahay cibaadadiisa wax kale ogu darin towxiid maxdi ah ayuu wataa qofkani ilaahay tabaaraka wa tacaala wax kale lama caabudin oo wax kale lama baryin oo cidan asaga ahayn ma tala saaranin ilaahay buu xuquuqdiisii uu siiyey xuquuqdu alla lahaa xuquuqdii uu alla lahaa oo cibaado ahayd ayuu khaas oga dhigay wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiin alaa lilaahi diinu lkhaalis waman yuslim wajhahu ila allahi wahuwa muxsin ikhlaasku waa inaad ilaahay cibaadada gooni oga dhigtaa idan man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-a qofka maalinta qiyaama rabbi la kulma asagoon cibaadadiisa wax kale oogu darin natiijada uu helaya waa maxay midhaha uu guranayo waa maxay dakhala aljanna ayuu nabigu yidhi sal ly slam qofkaasi jannaduu gelaya lianna jannada ilaahay waa ka xarimay sida haddaan arki doonno xadiidka qeybta dambe qof ilaahay wax kale la caabuday ama wax kale la wadaajiyey tabaaraka wa tacaala ilaahay jannada waa ka xarimay qur-aankana aayado badan buu ku sheegay laakiin aan ku daro waman laqiyahu qofka ilaahay la kulma yushriku bihi shay-a asagoo ilaahay wax kale la caabuday oo wax kale la garab waday oo cid kale la baryey oo cid kale la tala saartay oo cid kale inay wax qabanayso subxaanaka yaa rab yacnii cid kale ay awooddii uu alla lahaa ayuu cid kale ayuu siiyey ama qori dheh ama asnaam dheh ama qubuur dheh waxaa doontaan ama adduunyo dheh wuxuu yidhi rasuululhuda sala allahu calayhi wasalam ninkaa midhaha uu guranayaa waa maxay dakhala annaar qofkaa naartuu galaya ayuu nabigu sal ly slam walidaalika waa la yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam wa qaala almasiixu yaa banii israa'iil acbudu allaha rabbii warabbakum inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi aljannata wa ma'waahu annaar wamaa lildaalimiina min ansaar gaaladu markay dhee nebi ciise waa ilaah ayuu nebi ciise yidhi ma aha ilaah laqad kafara aladiina qaaluu ina allah walmasiix bnu maryam nabi ciise wuxuu yidhi yaa bani israa'iil dheh reer banu israa'iilow war alle keligii caabuda rabbigayga iyo rabbigiina aha caabuda maxaa yeelay qofka ilaahay wax kale la caabuda walow nabiba allaha ka dhige walow malagba allaha ka dhige walow weliba allaha ka dhige qofka ilaahay cid kastoo la ciseeya la caabuda iska daa wax kale qoryo iyo dhagxaan iska daaye faqad xarama allahu calayhi aljanna ilaahay jannada waa ka xarim man laqiya allaha laa yushriku bihi shayئa dakhala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shayئa dakhala annaar nacuudu billahi min annaar xadiidka sideetan iyo saddex can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslama qaal ina bayna alrajuli wa bayna الshirki wاlkufri tarku الصalaaة ina bayna alrajuli wa bayna الshirki wاlkufri tarku الصalaaة rawaahu muslim xadiidka imaam muslim baa soo saaraya min xadiidi jaabir ibni cabdillaah jaabir wuxuu leeyahay rasuulkeennu calayhi asalaatu wassalaam wuxuu yidhi ina bayna arajuli qofka iyo wa bayna ashirki kufrihi iyo gaalnimada wa bayna ashirki waalkufri shirkiga iyo gaalnimada qofka iyo shirkiga iyo gaalnimada waxaa u dhaxeeya oo keliya tarku salaad inuu salaadii ka tago subxaanaka yaa rab bimacnaa qofku inuu gaalnimo ku dhaco oo kufri ku dhaco shayga keli ee ka hortaagan waa salaada hadduu salaada ka tago shirkigii iyo gaalnimadiibuu ku dhacaya daliilun anna taarika asalaa qofka taariku salaadka inuu kaafir yahay taariku salaadku weliba aladii lam yusalli qatu qofka aan weligii tukanin waa kaafir wey laakiin qofka mar tukanaya marra ka tegaya wey midka laysku khilaafay aladii yusallii bilmunaasabaat bilaxyaa biramadaan kaasay culimmadu isku khilaafeen ma muslim baa ma kaafir baa laakiin si kastaba ha noqoto eh hadday dowlad islaama e jirto oo sharciga islaamka ku dhaqmaysa ama kaafir ha noqdo ama muslim ha noqdo eh caasi eh, ahe haddii uu tukan waayo adduunyada waa la dhaafinaya ma jiro taariku salaad adduunyada ku nool walidaalika adduunyadan aad arkaysaan waxaa loogu diidan yahay sharciga islaamka in lagu dhaqo lagu xukumo dad badan baa raba inay sii noolaadaan aan doonayno inay alla caabudaan walakum fi lqisaasi xayaat idan qisaastu waa noolal adduuniya aakhara marka salaadda aan ku dadaalno dadka salaada fududaysanayo anu aan ka mid ah war salaadda aanu ku dadaalno ayaal axib ina bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa ilmahaaga waa inaad u sheegtaa war salaada ood ka tagta gaalnimo wey midda kale qaar baa dadku waxay ka cabsanaya inay dhahaan qofka taariku salaadka ah waa gaal oo waaba kanbe ina bayna arajuli wa bayna ashirki hadhowta tafaasiisha ha la weligii ma tukanin miya ma tukada marna ma tukada taa layskugu imaado laakiin horta lafdiga sharciga isticmaal adugu oo waxaad dadaa qofka taariku salaadka ah waa gaal maxaa u daliila ina bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri buu nabi sal ly slam yacni ninka qofka iyo shirki iyo gaalnimada shayga kale ee kale xijaabi kara waa tarku salaa salaada inuu ka tago unbaa gaalnimada ka ilaalin karta unbaa inuusan gaalnimo ku dhicin hadduuba salaad ka tago maa salakakum fii saqar maxaa idin geliyey naarta la yidhaahda saqara qaaluu lam nakun min almusaliin ma aanan tukan jirin ayagaa yidhi waylun yowmaidin lilmukadibiin wa idaa qiila lahum urkacuu la yarkacuun wa rukuuca oo dadka la tukada oo tukada marka la dhaho maya may tukan jirin waylun yowmaidin lilmukadibiin xadiidka sideetan iyo afraad can jaabir bni cabdillaah radia allahu tacaala canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam qaal yubcaثu kulu cabdi calaa maa maata calayh rawaahu muslim xadiidka imaam muslim baa soo saaray fii saxiixi min xadiidi jaabir bni cabdillaah jaabir wuxuu leeyahay nabigeennu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam aan ku xusuusiye ma xusuusataa inaan hore oga ballannay markii nabiga magiciisa la sheegay inaad ku sallido calayhi salaatu wasalaam ma ilowday waan islaahi maada iloobin laakiin wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin xusuusinta waan isku leenahay mar walbaba jaabir wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala alla alay salam yubcathu waa la soo saari waa dhimasho kadib kullu cabdin qof walba calaa maa maata calayhi baa lagu soo saari qof walba wuxuu ku dhintay baa lagu soo saari waa xadiid xanuun badan haddana farxad badan xadiidku waa xanuun badan yahay haddana waa farax badan yahay yubcathu kullu cabdin addoon la arkaaye maalinta markuu qabriga ka soo baxayaaye waxaa la soo saarayaa oo lagu soo saarayaa calaa maa maata calayhi wuxuu ku dul dhintay asagoo ah qofkii asagoo khamre cabaya dhintay qofkii asaga oo mukhadiraad isticmaalaya dhintay qofka asagoo mujaahid oo dhiigku ka daadanaya dhintay qofka asaga oo laa ilaaha ila allah kelimada u dambaysa ku dhintay qof qofka asagoo zinaysanaya dhintay qofka asagoo khamre cabaya dhintay qof qofka asagoo dhagaa heese ugu jiraan dhintay qof walba qofka asagoo qur-aan dhagaa ugu jiraan dhintay qof walba wuxuu ku dhintay baa maalinta qiyaama lagu soo saaraya dhinaca wanaagga markaad ka fiirisae sulaxada iyo dadka ilaahay waafajiyey waa wax lagu farxo wey qofka xaajiga ah ee asagoo xajka jooga dhinta yaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu dilo shuhadaa inuu nagu dilo annaga oo xujay ah tabaaraka wa tacaala waxaan mar walba qalbigayga aada ugu weyn sheekh maxamed rashaad raximahu allah waxaan u rajaynaynaa ilaahay baa xisaabinaya qalbigiisa waxa ku jira annagu ma naqaan sida daahirka ee muuqata ilaahay waxaan oga barinaa tabaaraka wa tacaala inuu jannadiisa ku martiqaado maxaa yeelay maalin carafo ah asagoo madaxiisu waxba saarnayn ayuu dhintay saasaana lala soo saari doonaa sida uu nabigu noo sheegay sala allahu alay wasalam qof walba wuxuu ku dhintay ayaa lagu soo saaraya qofka xaajiga ah asaga oo madaxiisa xiiran oo aan madaxa waxba ka saarayn baa la soo saari doonaa oo dhahaya labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda waannicmata lak walmulka laa shariika lak ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika lak kuwaasaan ilaahay oga baraynaa sheeh maxamed rashaad inuu la soo saaray iyo shacru faaruuqba waayo labaduba waxay ku dhinteen meel aada iyo aad u wanaagsan saasaana u rajaynaynaa iyo culummadeenna muslimiinta iyo kuwii shuhadada ahaa ee gacan ka xaqdaran ay dishay oo uu kamid ahaa sheekh cabdiqaadir nuurfaara iyo doctor axmed iyo culummadii muslimiinti oo dhan iyo muslimiinta oo dhan ducada kolba waxbaan soo xusuusanayaa waa intaasoo la aqbalo inaan kala reeba ma doonayo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maalinta qiyaama nagu daro kuwa wanaagga lagu soo saarayo ee uusan nagu darin kuwa xumaanta lagu soo saarayo yubcathu waa la soo saarayaa kullu cabdin addoon la arkaayo calaa maa maata calayhi waxa uu ku duldhintay asagoo ku sugan ayaa la soo saaraya ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam idan dhallinyaradeenna heesaha dhegaysanaysa dhalinyaradeenna mukhadiraadka isticmaalaysa dhallinyaradeenna xumaanta ku jirta waxaa weeye waa in khaatubo xumada looga digaa inay saa ku dhiman karaan kan meeqa ayagoo baabuur wata oo ay heese u saaran yihiin oo waxaan allah iyo rasuul raalli ka ahayn ay ku dhex jiraan gaadhigii la gadoomay khalaas way tageen khatar wey xadiidka siddeetan iyo shanaad waana xadiidka darsigeennan ugu dambeeye ah can bacdi aswaaji nnabiyi waxaa laga wariyay sal l slam can الnabiy sal l slm qaal man ataa caraafa fasa'lahu can shayin lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leylatan rawaahu muslim xadiidkan muslim baa soo saaraya haweenkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam haweenka mid ahna laga warinaya mid kastaba ha noqoto eh haweenkii nabiga sala allahu alay wasalam nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataa qofka u taga caraafan qofka u taga caraafka waa kuwa wax fala kuwa wax sixra faalalowga sixirlowga kuwa madiidada iyo maxaa la yidhahdaa macsharo falaga kuwa isticmaala ayaa la yidhaahdaa wax alla wixii noocaasa ama xidigo iyo dayax ha fiiriyo ama dhulka ha hariiqo ama arqaam ha isu geeyo ama jinni ha la shaqaysa iyo shaytaan ama wax madiida la yidhahdo is ogolaysiin nin iyo xaaskii is ogolaysiinayo ama maxaa la yidhaha ha isnacsiiyo oo ha kala qaado wax alla wixii nooca ah, ku shaqaysta oo dhan baa caraaf la yidhahdaaye qofka u taga oo fa sa'alahu can shayin wax weydiiya mujarad intaad u tagto inaad wax weydiiso waxaan ii samee lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla afartan ma salaadood lagama aqbalayo lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla afartanki afartan habeen iyo afartan maalmood ayaan salaada laga aqbalayn waa dembi weyn waxaa kaloon weliba intaa ku daraynaa xadiid kale oo nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam qofkaa u taga caraafan aw kaahinan oo waxa uu sheegaya rumaysta moodo inuu ku caafimaadayo moodo inuu wax iskaga celin karo moodo inuu ku horumari karaaye faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed sala alla alay slam nebi moxamed diintii lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay waa mas'alo kufrigeeda laga doodayo wey inuu gaal yahay oo mukhrij canilmilla uu yahay soo ma artaan marka khuraafadana waayahan aad bay u badatay muslimiintana way ku sii badan soomaalidana hadda waxaa la sheegayaaba caqligaa waa ka badan yahay khatar wey arrintaa waa inay muslimiintu ka baraarugaan qofka inuu u tago kuwaasi gaalnimo wey inuu rumaystana gaalnimo wey salaadiisana afartan beri lama aqbalayo haddaad afartankaa beri ku dhimato ka war haddana had salaada ka tag laguma laha waa inaad tukataa haddana lagama aqbalayo ciqaaban lak man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatu arbaciina layla ilaahay waxaan weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala inuu caqiidada toose nagu dilo oo caqiidada wanaagsan nagu dilo quluubta uu ka tirtiro dadka la cabsiiyey khuraafadan iyo caraafiintan iyo kahaanadan kahaanadan kuwa quluubtooda la cabsiiyey ilaahay inuu soo hanuuniyo qalbigoodana uu ka tirtiro ayaan ilaahay ka baryaya tabaaraka jalla wacalaa inta aanu kaga kulmayno fadhiga kan xiga waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته